الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار waxaan maraynay cilaajkii ku saabsanaa isha iyo qofka isha markay ku dhacdo sida loo daweynayo horey waxaan usoo sheegnay caynta intaynan qofka ku dhicin in laga ilaaliyo oo qofka lagula dadaalo adkaartii in lagu akhriyo in qofka muslimka ah jirkiisa uu asturo meelaha loo malaynayo ishu inay qabanayso ilan allah subxaanahu wa tacaala bani aadamka libaas buu usoo dejiyey loogu talagalay inay xirtaan waana nicmooyinkay ka mid tahay allah subxaanahu wa tacaala bani aadamka uu siiyey yaa bani aadam qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari saw-aatikum wariisha walibaasu taqwa dalika khayr ilaahay libaaska aan aan ku daboolayno cawrooyinkeennu allah subxaanahu wa tacaala noo soo dejiyey sheekhu markaa waa kan yidhi isha qofka markay ku dhacdo kadib waxyaabo badan baa la doonaya in la isticmaalo waan soo marnay qofkii haddii la og yahay in loo yeero uu weysaysto qofkaana weysadaa uu soo weysiisto uu ku qubaysto in qur-aanka lagu akriyo khaasatan suurat alikhlaas in qofka aada iyo aada loogu akhriyo tan saddexaad sheekhu wuxuu yidhi qofka waxyaabaha lagu samaynaya markay isha ku dhacdo kadib yaqra'u fii maa'in biyo ayuu wuxuu ku akhrinayaa qur'aan maca nafathi iyadoo ay la socdo tufitaan neef iyo candhuuf yar baa la raacinayaa biyaha lagu tufi uma yashrabu minhu lmariidu waxaa markaa biyaha cabaya tahliishaas ama casharka waxaa tidhaahdaba waxaa cabaya almariidu qofkii xanuunsanaa wayasubu calayhi albaaqi sidoo kale inta soo hartayna dusha ayaa looga shubaya ama isagaa isku shubaya yusabu ama yasubu calayhi albaaqi biyaha inta soo hartayna wuu ku qubaysanayaa ama wuxuu samayn karaa aw yaqra'u wuxuu qur-aan qur'aanku akhrinayaa uu ku tufayaa fii zaytin saliiddii aan soo sheegnaye zayt zaytuun olive oyalkii ayaa qur-aanka lagu akhrinayaa waana lagu tufayaa aankii marka sidaa saliiddii lagu sameeyo wayadahinu bihi saliiddii ayuu qofku ku subkanaya uu marsanayaa jirkiisoo dhan in sha allahu tacaalaa sixirkii marka ama cayntii way tegaysaa haddii sidaa la sameeyo waayo zayd zaytuun waa saliid barakaysan weeyaan qur'aankan allah subxaanaه wa tacaala uu ku sheegay waidaa kaanat ilqiraa'atu qiraa'adii la akhrinayay iyo tahliishii la tufayey ee biyaha lagu tufayey hadday tahay fii maa'in zamzam haddii laga dhigo biyo zamzam ah kaana akmala taasaa aad iyo aad u wanaagsan oo kaamil u ah taasaa dhammaystiran macnaaha biyaha zamzamka waxay ka fiican yihiin biyaha samada ama biyaha kale dhulka laga soo saaray ceelka laga soo ma aragtay laga soo daray ama ceelka la qoday laga soo dhaamiyey waxaa ka fiican in biyaha qur-aanka lagu akhrinayo yihiin biyo zamzam ah waidaa kaanat ilqira'atu fii maai zamzam kaana akmal in tayasara hadday qofka u fudooto weeyaan ilaa zamzamka badanaa dadka xarameynka ka fog ma heli karaan laakiin dadka degan oo allah subxaanah wa tacaala uu ku irsaaqay inay jiiraan la noqdaan bayt اllahi jala wacala waa madiinaة الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam jaar ay la noqdaan waxa u fudud biyo zamzam inay helaan mar kasta in tayasar hadday arrinkaa u fududaato ow maai samaa'i ama biyaha samada sheekhu sidoo kale wuxuu aad u ammaanayaa biyaha roobka way ka fiican yihiin buu leeyahay biyaha ama barkadda laga keenay ama ceelka biyaha laga soo dhaamiyey waxaa ka fiican biyaha samada biyaha samadana waxaa ka sii fiican biyaha zamzamka sidaasuu leeyahay midda afaraad sheekhu wuxuu yidhi laa ba'sa dhib ma laha an tuktaba in loo qoro oo loo dhigo lilmariidi qofkii jiranaa aayaatu min alqur'aani aayado qur'aanka ka mid ah oo uma kadibna tukhtasal waa lagu qubaysan biyaha wayashrabahaa sidoo kalena wuu cabaya in sidaa la sameeyo iyadana biyihii baa lasoo qaadayaa ama zamzam ha ahaadeen ama biyaha samada ama biyo kale qur-aan baa lagu tugi qofkuu ku qubaysanaya halkuu ku qubaysanayaa laakiin waa meel daahir inuu ku qubaysto weeyaan meel uu xirtay oo gooni ah oo biyaha la ogyahay qur-aanka inaynan gelaynin meelaha maalan ay raacayaan waxyaabaha kale qofka ka soo baxa meelaha saxarada ay raacayaan iyo ma ah ama weel ayuu guriga dhexdiisa dhiganayaa markaasuu ku qubaysanaya biyihiina hadhow kadib meel fiican buu ku shubayaa iyo maaragta la ogyahay inaynan si wejkii iyo raacaynin ومن ذلika qur'aanka lagu akrinayana waxaa ka midoo fiican alfaatixaةu in lagu akriyo biyaha lagu qubaysanayo وaaيaة الkursiy iyo allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum aayat اlkursi in lagu akriyo iyo wاlaayataani aayadaha alakhiirataani ee ugu dambeeya min suuraةi اlbaqara in lagu akriyo aamana الrasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi waqul huwa allahu axad baa lagu akrin iyo wاlmucawidataani labadii ilaahay lagu magangelayay oo ah qul acuudu birabbi اlfalaq iyo qul acuudu birabbi اnnaas wa adciyaة الruqya iyo ruqyadii aan soo marnay tufitaankii kamaa fi nawci الثaani nawca labaade min cilaaji sixri sixirka lagu daweeyen soo maraynay adkaarta iyo ducooyinka ku soo arooray baa lagu akhrinayaa faqrada wuxuu leeyahay waa qaybta ba aan nidhi wajiimi iyo aan nidhi min raqam laga bilaabo raqam waaxid ilaa koob iyo toban dacooyinka ku soo aroorayeen soo dhaafnay qaybta sixirka lagu daweeyo taasaa lagu akhrinayaa biyaha sidaana wuxuu leeyahay sheekhu ishii baa lagu daweeyaa oo qofka haddii in sha allahu tacaala ama zayd zaytuunka uu isticmaalo oo qur-aan loogu akhriyo ama biyaha zamzamka ah ama waxaaba la samaynayba qur baa loo dhigayaa isagii baa la qori tuktab lilmariidi aayaat min alqur'aan uma tuqsalu iyagii baa la dhaqi sidaana in la sameeyo uma tuqsal waxaa la dhaqaya waxa weeyaan in markaa la dhaqo ma lagu qubaysanayo sidaan sheegnay ma aha sheekhu hadda ta uu ka wado uma tuqsal uu leeyahay looxii qur-aanka lagu qoray baa la dhaqayaa wayashrabahaa markaasuu cabaya taas weeyaan sidaasuu sheekhu ka wadaa aayadaha marka looxa lagu qorayo waxaa ka mid ah alfaatixa wa aayat اlkursiy wاlaayataani alakhiirataani min suurati اlbaqara sidaasaad odhanaysaa markaa sheekhu taasuu ka wadaa ma aha in markaa ilan qubayska horaan usoo sheegnay soo ma ah yaqra'u fii maai maca nafad uma yashrab minhu mariid wayasubu calayhi اlbaaqi taa korkaa looga shubayaayo waa qubays ahaan middaa hore tanna waa qur'aankii baa la qorayaa suuraة اlfaatixa aayat اlkursiy aamana الrasuulu qul huwa allahu axad iyo almucawidataan iyo adkaartii baa markaa meel lagu qorayayo la cabsiinaya sidaasuu sheekhu leeyahay alqismu الثaaliثu qismiga saddexaad ee qofka sixirka iyo caynta uu isaga ilaalinaya waxa weeyaan iyo xasadka camalu lasbaabi in la sameeyo waxyaabaha sababaya allatii taasoo tadfacu cayna alxaasidi qofka xasadka ishiisa kaa reebaysa ilaan dadku waxaan soo sheegnay badanaa inay xusaad u badan yihiin rasuulkeenna sal allahu calayhi wasalam xasadka wuxuu yidhi aada iyo aada buu u badan yahay xadiid saxiixa ayuu wuxuu ku sheegay sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidka waxaa soo saaray tirmidi min xadiidi azubayr ibn alcawaam radia allaahu canhu wuxuu yidhi daba ilaykum daau lumami qablakum alxasad walbaqda waxaa idiin imaanaya oo idinku dhici buu yidhi cudurkii ku dhacay dadkii idinka horreeyey waa xasadka aad buu u badan yahay sidaa darteed baa la doonayaa qofka inuu ku dadaalo waxyaabaha uu isaga ilaalin karo qofka xaasidka ishiisa inay ku dhacdo wahiya waxyaabaha xaasidka laisaga ilaaliyo cala naxwi alaati waa sida soo socota in la sameeyo sheekhu wuxuu sheegi doonaa ah, toban shay oo qofka xaasidka ishiisa laisaga ilaalin karo tobankaa shay qofka waxaa la doonaya inuu ilaaliyo uu ku dadaalo aluulaa midda ugu horraysae koobaad oo qofka xaasidka ishiisa lasaga ilaalin karo waxa weeyaan alisticaadatu biاllahi min sharihi in alle subxaanaه wa tacaala shartiisa laga magan galo sideed uga magangeli waa inaad badisaa qul acuudu birabbi اlfalaq iyo qul acuudu birabbi اnnaas inaad aad iyo aad u badiso qul acuudu birabbi اlfalaq min shari ma khalaq wmin shari gaasiqin ida waqab wmin shari nafaataati fi اlcuqad wa min shari xaasidin idaa xasad waa midda koowaadee laisaga ilaalin karo maalan inaad la dagaalanto isagama ilaalin kartid inaad dad kale ku dacwayso oo tiraahdo ninka ha laga qabto ilaahay ka magan gal tan labaad sheekhu wuxuu yidhi taqwa allaahi cabsida ilaahay baa markaa la isaga ilaaliyaa taqwa allaahi fawaa'id badan bay leedahay allahna subxaanah wa tacaala ahlu taqwa aad ammaanay waman yattaqi اllaha yajcal lahu min amrihi yusra yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana ilaahay wuxuu idin samayn kala bax awood buu idin siina aada wax kasta isaga ilaalisaan taqwa allaahi wa xifduhu iyo ilaahay inuu ilaaliyo cinda amrihi waxyaabaha uu amray oo waxa weeyaan allah subxaanaه wa tacaala inuu la yimaado waxa uu amray wa nahyihi allah subxaanaه wa tacaalana inaad xifdisood iska ilaaliso waxyaabaha uu reebay ood ka fogaato waxyaabaha u amrayn inaad la timaado rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam xadiid saxiixa wuxuu ku yidhi ixfad illaaha ilaahay xifdi yaxfadka allah subxaanah wa wuu ku ilaalinayaa xadiidkaas waa xadiidkii arbaciinka ku yaalayn soo marnayn soo akhrinay kitaab alarbaciin annawowi markaan akhrinaynay xadiidka cabdulahi bn cabaas baa warinaya yaa ulaam inii ucalimuka kalimaati faixfad illaahi xfadka wakiila xadiidka waa saxiixo markaa tirmidi baa soo saaray taqwa allahi iyo waxaa lasaga ilaalin wa xifduhu cinda amrihi wa nahyihi waxaana u daliila ilaahay qofkii xifdiya allah isagana wuu xifdiya xifdullaahi maxaa laga wadaa inaad la timaado awaamirta alle subxaana wa tacala waxyaabaha uu reba inaad ka fogaato tan saddexaad ee qofka ishiisa lasaga ilaalin karo xaasidka waxa weeyaan asabru in loo sabro cala alxaasidi qofka ku xasdaya oo aanan ficilo lala imaanin oo aadan isku dayin inaad markaa ka argudato sabar u samayso saabiriintana haddii alle subxaanah wa tacaala ajri badan buu siinaya waalcafwu canhu iyo in la iska cafiyo waalcaafiina can innaas fasbir ina alcaaqibata lilmuttaqiin rasuulkeena sal allahu aleh wasalam aa lagu yidhi sabir caaqibada dambe waxaa iskale ahlutaqwa cafwigii walcaafiyiina cani innaas falaa yuqaatiluhu yuusan la dagaalamin walaa yashkuuhu yuusan ka sheeganin ilaahay u sheego laakiin inaad tiraahdo haddee ninkii ehelkiisi iyo qaraabadiisii intaad u tagto oo aad tiraahdo ninkaan haddee xasidnimo iyo cadownimo ugu hayaayo ha la iga qabto waa laga fiicanya u sabr sabarkaa ka fiican walaa yuxadiu nafsahu sidoo kale naftiisa ugu sheekayn maayo biadaahu qofkaa dhib inuu geysto qofkaad aragto inuu ku xasdayo oo uu ku dhibayo oo uu ku dabagelayo oo shar oo dhan uu kula jecel yahay adiga waxaad samaysaa shar hala jeclaani shartaada ka gaabso ilaahay baa markaa kaa difaacaya walaa yashkuuhu walaa yuxadiu naftiisa ugu sheekayn maayo nafsahu naftiisa biadaahu qofkaa dhib inuu u geysto ilaan haddaad isku daydaba inaad dhib u geysato waad aada gudatay marka ishiisiibaaba kugu dhacaysaba laak haddaad u sabarta ishii waad ka badbaadi tan afaraad ee isha looga badbaado caynta iyo qofka xaasidka ah cayntiisa looga badbaado altawakulu cala اllahi ilaahay in la tala saarto weeyaan waman yatawakal cala اllah fahuwa xasbu facala allahi wacala allahi tawakaluu in kuntum muslimiin faqaaluu cala allahi tawakalnaa rabbanaa laa tajcalna maca alqowmi rabbanaa najinaa min alqowmi alkaafiriin waa kay sidaa ku ducayseen muminiintii oon soo marnay faman yatawakal cala allahi qofkii ilaahay tala saarto amarkiisoo dhan u dhiibta oo yidhaahda rabbiyow iga qabo xaasidkaas fa huwa xasbuhu alle subxaana wa tacala uu ku filan ma qof kale ad wax ka raadinaysaa eed ooga baahan tahay ilaahay tala saaro xaasidkii iyo cayntiisii waad ka guulaysanaysaa laa yakhaafu midda shanaad waxa weeyaan oo lagu badbaadayo xaasidka looga guulaysanayo laa yakhaafu alxaasida ha ka cabsanin qofka xaasidka ah haba ka cabsanin ilaahay baa laga cabsadaa ilaahay tala saaro waxaa tidhahdaa qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lana huwa mowlaana wcalى اllahi falyatawakl اlmuminuun ha ka cabsani laa yakhaafu xaasid ka cabsan maayo qofkii xaasidka yuusan ka cabsanin walaa ymla'u qalbahu qalbigiisana yuusan ka buuxinin bilfikri fiihi inuu mar kasta ka fikiro ilan dad waxaa jira dadka is-haystaan ama ay u malaynayaan dhib inay u geysanaya maanta dhan buu ka fikiraya qofkii marka dambe cudur baa ku dhace salaadaadii baad kaga fikeri salaaddii si fiican u tukan maysid sideed kaga argudataa qofkan xaasidkaa maxaad ku samaysaa sariirta markaad fuushood seexanaysaad ka fikiraysaa habeenkii o dhan hurdadii baa ku dhaafay ma seexanaysid laakiin haddaad iska hilmaanto oo ilaahay talada u dhiibato oo aadan ka cabsan ilaahay wuu kaa badbaadin wa haadaa kanna sheekhu wuxuu yidhi min anfaci aladwiya dawooyinka ugu fiican weeyaan oo qofka xaasidka ah ee dadka dhiba looga guulaysto iyo cayntiisa inay kugu dhacdo inaadan ka fikirin haddaad ka fikirto waxaa weyaan camalkaagii wanaagsanaa dhan buu qaadanaya maantao dhan shaqadii baad kaga fikiri adiga dhan debression iyo stress baa kugu dhacaya kadibna waad isla hadlaysaa waxaad leedaha marka dambe haddee intaad soo boodaad leeda war ninkii halaiga qabto ninkaasaa idilaya isagoon ku raadsanaynin baa laga yaaba inaad tiraahdo hadha waxaa kugu dhici stress oo leedahay meel kastuu ii taagan yahay guriguu ii taagan yahay meel kastoon maro isagaa i hortaagan sidaasaad odhan laakiin haddaad ishilmaansiiso oodan ka cabsan aadan aada uga fikirin waad ka caafimaadaysaa sidaasuu sheekhu leeyahay xafidahu اllahu jala wacala waa daawo marka runtii aad iyo aad u fiican lix arrinka lixaad ee looga guulaysanayo qofka xaasidka ah iyo cayntiisa lasaga ilaalinayo aliqbaalu cala allahi alle subxaanaه wa tacaala in xaggiisa loo jeedso cibaadatuhu subxaanaه wa tacaala intaad qofka ku mashquuli lahayd alle subxaana wa tacaala cibaadadiisa ku mashquul salaadaha jamaaca ku tuko gabar haddaad tahay muslimad ahna salaadaha wakhtigeedii ku tuko markaad daahir noqoto salaaddii hadaahine salaaddii tuko qur-aankaaga akhriso adkaartaada badi waxyaabaha aan soo marnay ee dhan ee lasaga ilaaliyana akhri aliqbaalu cala allahi wاlkhlaaصu lahu iyo alle subxaana wa tacaala oo loo khaalis yeelo cibaadada waana loo shariig yeelin oo waxyaabaha qofka xaasidka looga badbaado wa alabuu mardaatihi subxaanahu wa alabuu mardaatihi alle subxaanahu wa tacaala raalli ahaanshihiisoo la raadiyo subxaanahu wa tacaala inta haddaad samayso qofkii xaasidkaha waa ka badbaadaysaa ilaahay qaabil oo alle subxaanahu wa tacaala si fiican u caabud ikhlaas la imo alaba mardaatihina raadi oo dad kale raalli inay kaa noqdaan ha raadin cibaadada markaad samaynayso ikhlaaska ilaahay baad ku raalligelinaysaa qof kale ma arrinka waa arrinka lixaad ee looga badbaadayo qofka xaasidka ishiisa atawbatu min adunuubi dembiyadii oo laga toobadkeenana oo waxyaabaha looga badbaadayo qofka xaasidkaa ishiisa looga badbaadayo towbadu way fiican tahay shuruuday leedahay waan soo marnay qofka hadduu toobad keenayo dembigii awalan aada samaynaysa inaad ka tagto inaad u noqoto inaadan mar kale u noqon inaad ka shallayso shuruudaha toobada taas weeyaan ilaahay toobadkeen liannahaa maxaa yeelay tusalliu cala alinsaani dembiyadoon laga toobadkeenin atowbatu min adunuub dembiyadoon laga toobad keeno maxaa yeelay liannaha dembiyadii wuxuu yidhi sheekhu tusallitu cala alinsaani acdaa'ahu qofka waxay ku dirtaa dembiyada cadowgiisa ayay ku dirtaa oo wuxuu leeyahay badanaa dadka dhibka waxa u keena isha waxa u keena waxa weeyaan dembiyadaa u keena ilaan dembigii wuxuu kuu fududaynayaa cadowgii inuu ku fududaysto oo uu kaa guulaysto oo uu dhib kuu geysto sidaasuu leeyahay dembi haddaad ku dhacdo adigana cadowgaagii baa lagugu sallitay oo cadowgaagii wuu kaa guulaysanayaa kii dhibkula rabay oo arrimo xun kuu maleegayey oo rabay inaad halaagsanto oo aakhira iyo adduunbu aad alle subxaana wa tacaala segto kii ku rabay markaa dembi ku dhacdo wuu ka faa'iidaysanayaayo markaa wuxuu leeyahay ninka hadduu meel ii galayo god iigu dhacay towbo markaa la imawo dembiyadii ka fogow allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wamaa asaabakum waxa idiin isiibee min musiibatin shiddo iyo dhib ah iyo dhibaato fabimaa kasabat aydiikum fabisababi maa kasabat aydiikum baad ku hesheen gacmihiinna waxay kasbadeen wayacfu can kaiir alle subxaana wa tacaala wax badan boona idiin cafiyaa dhibaatada kugu dhacda markaa il hadday kugu dhacdo sixir hadduu kugu dhaco qadarkii ilaahay ugu jiraa waalii junuun hadduu kugu dhaco cudurrada xun hadday kugu dhacaan allah subxaana wa tacaala wuxuu leey bimaa kasabad aydiikum gacantaada waxay kasbatay weeyaan waa macaasidii aad ku dhacday baa lagu imtixaamay darteed marka alle subxaana wa tacaala u toobadkeen waad ka guulaysanaysaa cadowgaagii iyo qofkii rabay inuu dhibkuu geysto iyo saaxirkii iyo caa'inkii dhammaantood waad ka guulaysanaysaa sideed waxyaabaha isha laysaga ilaaliya waxaa ka mid a ah asadaqatu sadaqadii baa markaa ka mid ah sadaqadu way fiican tahay rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam asalaatu nuurun wasadaqatu burhaan waa kan lahaa xadiidkii muslim uu soo saaray sadaqada waxa weeyaan waa calaamad lagu garto qofka markuu bixiyo inuu iimaan leeyahay ahlu iimaan baa wax sadaqaysta rasuulkana sal allahu calayhi waaalihi wasalam xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi oo abu umaama uu warinayo bayhaqi baa soo saaray daawu mardaakum bisadaqa dadkiina jiran waxaad ku daweyseen sadaqo ku daweeye dad badanoo waxaa jira xanuunsanaa alle subxaana wa tacaala uu ku caafiyo sadaqo ay bixiyeen darteed sadaqadii baa markaa qofkii isaga ilaalinaya walixsaanu iyo ixsaan badan in la sameeyo dadka masaakiinta iyo in loo sameeyo maa amkana inta dawoodo ahlu sadaqa haddaad noqoto walixsaan dadkan ixsaan badan aad u samayso ood u naxariisato allah subxaana wa tacaala balaayaadko dhan wuu kaa ilaalin sidaa darteed maalka alle subxaana wa tacaala uu ku siiyey waxyaaba badan baa la isaga ilaaliyaa rasuulkeena sal allahu alayh wasalam xadiid saxiixa wuxuu ku yidhi abu hurayra warinaya wuxuu yidhi dabbuu can acraabikum biamwaalikum cirdigiinna iyo sharafkiinna waxaad ku ilaalisaan maalkiinna ku ilaaliya abu hurayra wuxuu yii rasuulka la weydiiyey xadiidka alkhaiib albaqdaadi baa soo saaray oo xadiid saxiixa weeyaan rasuulka allow sideen maalkeenna cirdigeenna iyo sharafkeenna seen ugu ilaalinaa wuxuu yidhi tucطuunahu ashaacir waman takhaafuuna lisaanahu waxaad siinaysaan qofka gabyaaga ah maalkiina siiya iyo qofka aad carabkiisa ka cabsanaysaan dhib inuu idiin geysto ilan qofka shaacirka ah waxaa laga yaabaa haddaad maanta u timaado oo aad wax ka weyso inuu gabay kaa tariyaa dhec kara oo kugu tilmaamo bakhaylnimo nasabkaagi iyo sharafkaagii dhib uu geysto washucaraau yatabichum lqaabuun dad badanoo markaa lunsanna shaacirka buu leeya warkiisa dhegaysanaya wixii baa faafi waman takhaafuuna lisaanahu iyo dadka carabkoodaad ka cabsanaysaan dad waxaa jira ama magaalada wareegoo la garanayo oo la wada yaqaano ama qaraabadii ah hadaad maanta boqol shilin haddaad siiso waxa wey adduunyada dhan buu gaarsiin uu le war ninkii hebel ahaa waa nin deeqsi ah waa nin wanaagsan waa nin qaraabada xiriiriya waa nin masaakiinta u roon haddaad maanta u diidana wuxuu faafinayaa arrin didkeeda war ninkii waa khayrbeeluu leeyay nin gacan adag oo dad waxba aan siinaynin xoog in looga qaato mooye waxaan sugaynaa maalintuu qalaf dhahuu dhinto saasuu samaynaya uu ku hadlaya marka waxaa la rabaa maalkii in sadaqadiina lagu bixiyo dadka laga cabsanayana afka dheerna in marmar wax laisaga tuuro si ay khayr markaa kaaga faafiyaan sheekhu sidaasuu leeyahay wlixsaanu ixsaan badan in la sameeyo maa amkana qofka inta uu awoodo fa ina lidaalika arrinkaa sadaqada iyo ixsaanka dadka loo sameeyo tahiiran cajiiban waxay leedahay buu yidhi aar cajiib ah falgal waxay leedahay la leh oo arrinkaa waxa weeyaan fii dafci lbalaa'i inay dhibaatada kaa celiso aad iyo aad bay u badan tahay oo waa la tijaabiyey in badan baa la arkay buu leeyahay wax badan waxaa la arkay dad sadaqo bixiyey oo dad ixsaan u sameeyey oo balaayo ku soo socotay alle subxaanah wa tacaala uu ka badbaadiyey fii dafci lbalaa'i sadaqada waxay cajiib ku tahay oo kaa reebaysaa balada inay kaa celiso walcayni ishii bay kaa celinayso sadaqadii wa shari اlxaasidi iyo qofkii xaasidkaha ah, shartiisii kaa celinaysa xaasidka dadka in la sexro maxaa keena oo xaasidnimo khayr buu kugu arkay wuxuu rabaa inuu shayaaطiin ku adeegsado sixirkii marka sadaqadii baa kaa badbaadin masaakiintiisii ehelkiisii qaraabadiisii dadkii dhibaataysanaa sidoo kalena in la siiyo weeyaan laakiin soomaalidu badanaa waxay sameeyaan markuu dhibka ku dhaco oo ilaahay wax yar uu ka badbaado markaasay sadaqaad badan bixiyaan ilahay ugu shukriya qaarkood shaadali bay ku dhahayaanoo shahbaa la shubay oo la cabaya wuxuu leeya maanta accident baan ka badbaaday shil baan ka badbaaday ilmihii baa ilaahay ii badbaadiyey arrin ii soo socotay baan helay ka hor haddaad samaysana waa khayr inaba taasaana fiicanoo balaayada ilaahay uu kaaga xijaabaya tan sagaalaad sheekhu wuxuu yidhi oo laysaga ilaaliya isha waxa weeyaan idfaau naari اlxaasidi in la damiyo qofka xaasidkaa dabkiisii in la damiyo ilaan qofkan xaasidkaa afku dable weeyaan dadkuu gubayaa adiguu ku gubayaa naartiisii in la damiyo walbaaqi iyo qofka kugu xadgudbaya qofbaa isaga kaa xadgudbi adigoon dhib u geysanin kumuu garanayo muusan ku maqlin waxaa laga yaabaa maantaoo dhan inuu wax kaa sheego ama uu ku xasdo waxaa laga yaabaa mar uu inuu maqlay ninkaa ma aragtay waxbaa ilaahay siiyey badanaa waxyaabaha laisku xisdo maalkaa ka mida dadka haddii ilaahay qof waxuu u furo waxyar isagoon waxba haysan jirin dadka qaarkii aad bay u xisdaan walbaaqi qofka isaga kaa xadgudbaya walmu'di iyo qofka ku dhibaya naartooda waxaa lagu daminayaa bilixsaani ilayhi in ixsaan loo sameeyo hadda miyaana laga heli arrinkaa qofku dhibaya inaad ma aragtay ixsaan u samayso weeyarta cadowgaaga soomaali waxay dhihi jirtay caano macaan baa la siiyaa waa hadal meeshiisii dhacaya weeyaan waxaa weye naartiisii iyo dhibkiisii baad kaga badbaadaysaa wاlmu'dii biاlإxsaani ilayhi waa tii allah subxaanaه wa tacaala uu yidhi inamaa nuطcimukum liwajhi اllaahi laa nuriidu minkum jazaءa walaa shukuura ilaahay dartiis baan wax idin siinaynaa laa nuriidu minkum jazaa walaa shakuura walmu'dii bilixsaani ilayhi inaad ixsaan u samayso qof baad ogaatay cadow inuu kugu yahay ama xaasid uu kugu yahay dhib uu kula doonayo ixsaan uusan kula rabin iyo khayr waxaa la doonaya qofka ixsaan in loo sameeyo bilixsaani ilayhi fakulama sdaada laka adan washara wabaqyan waxasada mar kasta oo xaggiisa aad ka hesho isdaada laka adiga xaggiisa aad ka dareento adan wa sharan dhib iyo shar wa baqyan iyo xadgudub wa xasadan iyo xaasidnimo isdadta ilayhi waxaad u ziyaadin ixsaanan ixsaan usii samee nin baa rasuulkeena sal allahu calayh wasalam u yimid rasuulka allah wuxuu yidhi ehelkayga waan xiriiriyaa anigana waa i gooyaan waxbaan siiyaa iyagana waxba ima siiyaan rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi arrinka hadday tahay sidaad sheegayso faka'nnamaa tusifuhum lmalla waa adigoo dambas kululsiinaya oo kale weeyaan ixsaanka ku sii wad buu yidhi iyagaa ku dhiman doona waxaad siinaysa ku baaba'aya ha ku gooyeen adiga ixsaan u samee waxba yeenaan ku siina adiga wax sii sidaasaa la rabaa isdadta ilayhi ixsaana walahu kadaalikana nasiixatan nasiixay u noqonaysaa wa calayhi dushiisana shafaqatan turitaan bay u noqonaysaa naxariis marka saddexdan u samayso hadduu laakiin qofka caqli qabo oo xaasidka ah markuu arko qofkii walaalkiisoo xasadka u hayay oo dhibka la doonaya ixsaan u samaynaya qof khayr qaba hadduu yahay arrinkii wuu ka soo noqonaya wuxuu le walaalow haddii nin xun baan kuu malayn jiray dhib baan kula maaganaa qalbiga wax xun baan kugu hayay waxaan ku arkay nin fiican inaad tahay walaalo iska kii cafi buu ku dhihi nasiixay u noqonaysaa qofka waxay yidhaahdaan in axsanta ila اlkariimi mallaktahu qofka wanaagsan haddaad ixsaan u samayso waxa weeyaan addoon buu kuu noqonayaa wain axsanta ila اla'iimi tamarada laakiin qofka doqonka ah ixsaan haddaad u samayso mucaarad buu noqonaya dadka saasaa lagu kala gartaa waxaa lagu gartaa qofka wanaagsan qofka walaalkiisa ixsaanka u sameeyey wuu aqoonsanaya weligii sharaf buu ahaya iyo bogaadin hilmaami maayo laakiin ka nacaska sanadkan oo dhan iyo weliga toban sano iyo dhowr iyo toban sano ixsaan u samaynaysay weligaa khayr ka heli maysay tamarada wuxuu le weligaaba khayr kuguma arkinba maadigaa waxay taray soomaalida sida u badan fa calaa kulli xaal qofka ishiisa waxaa looga badbaadi ixsaan badan oo loo sameeyo ixsaanka u sii badi haddana isdadta ilayhi ixsaana walahu nasiixa nasiixay u noqonaysa ixsaankaad u samaysay wa calayhi shafaqa waana turitaan adigaad u turayso ixsaankaad u samaynayso wa haadaa arrinkaana qofka ku dhibaya ee dhibka kuu geystay ee ku xasdaya ixsaan loo sameeyo oo wuxuu kugu sameeyey aana lala qaabilin oo looga hor imaanin abaalgud looga dhigin wuxuu kugu sameeyey wax la mid ah laa yuwafaqu lahu lama waafajiyo oo ilaahay towfiiqda ma siiyo ilaa man caduma xaduhu min allahi qofuu alle subxaanah wa tacaala agtiisa abaalkiisa uu wen yahay mooye kaasaa la waafajiya waxaa weye waa dabeecad runtii aad iyo aad u fiican oo qofka in la waafajiyo qof adiga ku dhibaya qabrigaada qodaya isagana daartiisa inaad dhisto yaa la waafajin karaa qof ilaahay agtiisa khayr uu la doonayo inuu siiyo yowma alqiyaama kaasaa la waafajinaya fa calaa kulli xaal tan sagaalaad ah sheekhu saasuu kugu leeyahay in la sameeyo weeyaan midda tobanaad ee qofka xaasidka ishiisa looga badbaadaya waxa weeyaan tajriidu tawxiidi tawxiidkii oo markaa la tajriidiyo qofka inuu noqdo ahlu tawxiid oo ilaahay um inaad ka cabsato cibaadadaadii ikhlaaskaaga ilaahay inaad u wado ikhlaasuhu lilcasiizi alxakiim iyo cibaadadiisa inuu ikhlaas uga dhigo lilcasiizi allihii awoodda lahaa alxakiimi ee xakiimka ahaayee xukunka wanaagsanaa alladii kaasoo laa yaduru shayun shay uusan dhibaynin walaa yanfacu shayna waxba uusan taraynin ilaa biidnihi subxaanahu isaga inuu idin bixiyo mooye allah subxaanahu wa tacaala ha arrinkaaga towxiidkaagaad hagaagsanaysaa ikhlaaskaaga camalkaad samaynaysona ikhlaas ka dhig ilaahay ka dhig waxyaabahaasuna waad ka badbaadi cayntiisaa xirka iyo xaasidka iyo dhibkiisii falanfallowgii iyo waxoo dhan waad ka badbaadaysaa wa huwa aljaamicu lidaalika kullihi arrinkaana waxoo dhan kulansanaya arrinkan tawxiidkuu la hagaajiyo sagaalkii aan soo sheegnay middan tobanaad baa ugu jaamicsan buu yidhi waxaan soo sheegnay bay kulansanaysaa wahuwa aljaamicu lidaalika kulli allikaa dhan kulansanaya wa calayhi towxiidkan oo ilaahay loo qiro ayuu madaaru haadihi alasbaab asbaabtan oo dhan ay ku wareegaysaa fatawxiidu ilaahay oo cibaadada loo khaalis yeelo qofka muwaxid inuu noqdo oo ilaahay xaggiisa uu wax ka rajeeyo nafci iyo dar alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa uun inuu aqoonsan yahay inuu jiro xisnu اllaahi alacdam dhufayskii allah subxaanaه wa tacaala oo weynaa weeyaan oo la galo alladii man dakhalahu qofka gala dhufayska kaana uu ahaanaya min alaaminiina kuwa markaa amniga helaya arrinkaana aayad qur'aan baa tilmaamaysa oo alla subxaanaه wa tacaala waa kan yidhi aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlأmnu wahum muhtaduun ayu اlfariiqayni axaqu biاlأmni in kuntum saadiqiin aladiina in kuntum taclamuun الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون aayadda buu alle subxaanaه wa tacaala ku sheegay towxiidka in amli lagu helo sheekhu wuxuu yidhi xafidahu اllah sheekh saciid ibn wahf alqaxطaani fahadihi kuwani wuxuu yidhi cashratu asbaabin toban sabab weeyaan oo yandaficu biha uu ku ceshoomayo sharu lxaasidi qofka xaasidka ah shartiisii waalcaa'ini qofka dadka ilaysta shartiisii tobankaa sabab baa la ilaalinayaa iyo wasaaxiri qofka sixirlowga ah shartiisiina taasaa la ysaga ilaalin tobankaa shay sheekhu wuxuu ka soo guuriyey badaa'icu اlfawaa'id kitaabka lagu magacaabo kitaab aad iyo aad u wanaagsan libni اlqayim aljawsiya ayaa iska leh sheekhaa nagama hari doono ibnuاlqayim waayo kitaab dib buu leeyahay kutubtiisana badanaa acmaalu lquluub buu kaga hadlaa amraadduu kaga hadlaa dawooyinkuu kaga hadlaa waxyaabo badan buu sheekhu sheegay kitaabkiisa ibigoo kale wuxuu ku sheegayaa qofka dhakhtarka ah waxaa laga rabaa yuu yidhi labaatan shuruud qofka dhakhtarka labaatankaa shardi haddii laga waayo falaysa biabiin buu yidhi qofka dhakhtar maaha markaasuu tirinaya qofka dadka dawaynaya hadda maala mucaalijka qofka dadka dawaynaya ee qur-aanka saaraya ee markaa cilaajkan iyo arrimahan ka shaqeeya shuruudaha qaar ka mida ah waa in laga helo weeyaan qofka awalan dhakhtar marka lagu keeno waxa haya waa inaad horta wax ka yarayn karto cudurka haya inaad garanayso haddii adigoon garanaynin qof aad daweyso oo qofkii uu dhinto waxa weeyaan qofkaa magtiisii waa lagaa rabaa adigaa lagaa rabaa qof aan abiib ahayn oo isku daya dadka inuu daweeyo qofku waxaa la doonaya maradka haya inaad garanayso maradka haya inaad yarayn karto waxa haya hadday jiraan wax ku badan oo haddii la yareeyo qofkii uu caafimaadayo inaad samayn karto yarayntaa qofka hadduu hayo cudur oo shay baa ku yar shayga haddii la badiyana uu ku caafimaadayo waa inaad garanayso ariiqii lagu badin lahaa waxyaaba badan buu sheeku markaa sheegaya facalaa kulli xaal tobankan shay baa waxaa la isaga ilaalinaya qofka xaasidka ishiisii iyo shartiisii qofka caa'inka ah waa kan dadka ilaysta weeyaan oo ku caanbaxay dadka il inay haysto waxaa lagu garan karaa maalan jirkooda hadaa waxbaa ka soo baxay rasuulkeena sal allahu calayh wasalam maalin wuxuu u yimid ummahaadka oo muminiinta hooyooyinka muminiinta haween ka mida ah, buu u yimid gabar la joogta gabadhii buu wejigeeda wuxuu ku arkay wax madow iyo wax ka soo baxay wejiga saaran dhabanadeeda iyo wuxuu yidhi gabadhan ilbaa haysee wuxuu yidhi daweeyo ku tufa qur-aanku akhriya waxyaabaha lagu garto qofka caynayna hayso jirkiisii hadduu ahaa midabkiisiibaa isbedelaya waxyaabaha jirkiisii ka soo baxaya caynta waxyaabaha lagu garto weeyaan facalaa kulli xaal tobankaa sabab hala isticmaalo si laisaga ilaaliyo qofka ishiisa iyo sixirlowgii iyo xaasidkii ayib alaaa sheekhu wuxuu yidhi cilaaju iltibaasi اljinniyi bilinsiyi cilaaju ltibaasi اljinniyi dawayntii la dawaynayey jinniga markuu ku darsoomo oo u galo bilinsiyi insigii markuu galo sidee loo dawaynayaa waa tan waayahan dhacdo weeyaan qofkii jinni baa ka dhex dhawaaqaya ama gabadhii ama wiilkii ama odaygii maantoo dhan wuu hadlayaa wakhtigii la joogo ma uu garanayo salaadii kama warqabo tahaaradii kama warqabo jirhkiisii kama warqabo caafimaadkiisii iyo nadaafadiisii oo dhan kama warqabo sidee la samaynayaa sidee lagu daweynayaa cilaajulmasruuci kii la legday oo shayطaanka uu taabtay alladii yadkhulu bihi اljinniyu oo jinniga uu galay wayaltabisu fiihi jinnigiina markaa uu ku dhex darsamayo isku dhex dheehay qismaani laba qaybood weeyaan cilaaj lmasruuci qofkii la legday sida lagu daweynayo kaasoo jinnigii uu galay oo dhexdiisa isku dheehay laba nooc iyo laba qismi weeyaan buu yidhi sida loo daweynayo alqismu اlwal qismiga ugu horeeya qofka jinniga markuu ku dhaco sidee lagu daweynaya qabla alisaaba intuusan jinniga ku dhaco weeyaan sheekhu maa sha allah habeenadan oo dhan waxaan ku jirnaa xusbitaal lagu daweynayo sixirka iyo jinniga iyo isha lagu daweynayaan ku dhex jirnaa intaba wuxuu kuu tilmaamayaa qaabkii la isticmaali lahaa awalan sheekhu wuxuu kuusoo guurinayaa arrimo wanaagsan oo daliil adagna leh oo la samaynayo qofka sixirka intuusan ku dhicin kadibna wuxuu kuu sheegayaa kadib marka sixirka uu ku dhaco qofka waxa la samaynayo haddana wuxuu noo sheegay cayntii qofka marka laga cabsanayo ka hor intaynan ku dhicin maxaa la samaynayaa kadib wixii la samayn lahaa haddana jinnigii buu ka hadlayaa qofka hadduu ku dhaco intuusan ku dhicin ka hor maxaa la samayn baabkaasaan ku jirnaa dadka dawaynayana qaabka noocan waa inay isticmaalaanay u fahamsan yihiin oo dadka marka loo keeno uun dawayntooda aynan ku mashquuline dadka ugu naseexeeyaan oo yidhaahdaan waxaan intaynan dhicin sidaas sameeya alwiqaaya khayru min alcilaaj baa la dhahaa protection is better than curing in qofka uu marka hore iska difaaco ayaa fiican intuu marka dambe dawayn iyo wax raadin lahaa alqismu alawal qabla alisaabati isaabada ka horba weeyaan buu yidhi min alwiqaayati iska ilaalinta iyo walmuxaafadatu iyo iska dhowridda calaa jamiici min alwiqaayati waxaa ka mid uu yidhi sheekhu sida laisaga ilaaliyo shaydaanka waxaa ka mid a almuxaafadatu in la ilaaliyo calaa jamiici alfaraa'idi faraa'idtoo dhan ilaahay wuxuu fard yeelay oo dhan ma rabtaa shayaan inuusan kugu dhicin iyo jinni wuxuu ilaahay kugu farad yeelay awalan ilaali ilaahay muxuu nagu farad yeelay altawxiid tawxiidkaaga ilaali asalawaat اlkhams ilaali soomkii ilaali zakadii maal haddaad haysato ilaali alxaj ilaa bayt اllaahi alxaraam shantii lagugu farad yeelay ilaali wاlwaajibaat iyo wuxuu alle subxaanaه wa tacaala dushaada waajib ka dhigay oo ah cibaadaadkoo lala yimaado iyo daacaadka iyo muxaramaadkoo laga fogaado ku dadaal shayطaan kuu soo dhowaan maayo walibticaadu in laga fogaado baa shaytaan lasaga ilaaliyaa can jamiici almuxaramaati alle subxaana wa tacaala wuxuu xarimay oo dhan adigoo marka xaaraan oo dhan qasanaya baad rabtaa jinni inaad ka badbaaddo adigoo wuxuu ilaahay xarimo baan iska ilaalinaynin baad rabtaa shaytaan inaad ka badbaaddo sideed oga badbaadi adigoo maalan zinadii ku dhacaya ribadii ku dhacaya dhiiggii muslimiinta ku dhacaya oo bannaysanaya qadf almuxsanaat almu'minaat samaynaya dadkii dhowrsoonaa adigoo wax ka sheegaya baad rabtaa inaad caafimaado sideed ku heli caafimaad heli maysid jamiica almuxaramaat oo la iska ilaaliyo xaaraantii ood ku dhacdo qaraabadii ehelkii la gooyo akhlaaq xun oo lagula dhaqmo maalan ehelkii iyo zawjadii iyo qaraabadii muxaramaadka qofku duusan ka fogaan waxa weeyaan shayaan maciisuu noqonaya shayaan baa ku dhaci watawbatu in laga toobad keeno baa shaytaan laisaga ilaaliyaa min jamiici sayiaati sayi'aadkoo dhan waxyaabaha xunxun oo dhan wataxasun iyo in la isku dhowro oo dhufays laga dhigto biladkaari ducooyinka adkaarta salawaadka kadib la akhriyo ama munaasabaadka la akhriyo ama habeenkii la akhriyo ilan adkaar dhanoo waxaa jira la doonaya subaxdii iyo galabtii in la akhriyan soo marnay adkaar alsabaax walmasaa habeenkii marka la seexanayo adkaar baa la akhriya marka lasoo soo kacayo adkaar baa la akhriya guriga marka la gelaya adkaar baa la akhriya adkaartii la akhriya waa tii aan soo maraynay wadacawaati iyo baryooyinkii allah subxaanahu wa tacaala laga baryeeyey oo lagu dadaalo watacawudaat iyo magangalyaashii alle subxaanahu wa tacaala la magangelayay oo la badiyo almashruucati ee bannaanaa taas baa looga badbaadayay yuu yidhi shaydaanka intuusan kugu dhicin ka hor intaa haddaad la timaado shayطaan adigana ku asiibi maayo ehelkaagana asiibi maayo wabididdihi tatamayaz alashyaa intaan didkeeda haddaad la timaadana shayطaanka ama fogi ogow faraa'idka iyo waajibaadka haddaadan ilaalin muxaramaadka haddaadan ka fogaanin towbo haddaadan la imaanin adkaarta haddaadan akhrinin baryada ilaahay haddaadan badanin magangelyaasha haddaadan badinin mashruucada ah shayطaan waa macaaga ogow sidaasuu sheekhu leeyahay intaasoo dhanna daliil bay haysataa alqismu aani qismiga labaad waxa weeyaan ee laysaga ilaalinayo shayطaan intuusan kugu dhicin alcilaaju qofkii in la daweeyo weeyaan bacda dukhuuli اljiniy jinniga markuu galo kadib sidee loo dawaynayaa markaa qofkii maxaar dameer baa lagu shidayaa maxaar waraabaa lagu shidayaa ama waraabaa loo keeni oo meel baa loogu xihay markaas oo laleeyahay shayطaan baa laga saari wayakuunu cilaajka wuxuu noqonaya shayطaanka lagu daweynayo wayakuunu biqiraa'ati اlmuslimi qofka muslimka qiraa'ada uu akhrinayo alladii waafaqa qofkaasoo uu waafaqay qalbuhu lisaanuhu qalbigiisa iyo lisaankiisa la socdaan qof muslim ah oo qalbigiisa wuxuu ka aaminsan yahay iyo carabka wuxuu ka akhrinayo isla socdaan hadduu qofka qiraa'o ku akhriyo shayطaankii wuu cararayaa wa ruqyatuhu iyo qofkii inuu ku tufo lilmasruuci kii shayطaanka uu legday inuu ku tufo markaa wa acdamu اlcilaaji cilaajkan ugu weynay shayطaanka lagu daweeyo waxa weeyaan alruqyaةu bifaatixati اlkitaab allahuma mustacaan faatixada kitaabkoo qofka lagu akhriyo jinniga uu ku dhacay toddoba jeer ama in ka badan ku akhri undur wuxuu leeyahay sunan abi daawuud wa axmed wa saxaxahu اlalbaniyu fii silsilat alaxaadiis saxiixa faatixada shaydaanka in lagu daweeyo cudurradoo dhan lagu daweeyo waa kan soo marnay abu saciid iyo raggii la socday inay ninkii odaga ahaa ee boqorka reerku ahaa faatixada ku akhriyeen isagoo xanuunsan wa aayat اlkursiyi iyo aayat alkursi in lagu akhriyo qofkii jinniga u asiibayna waa waxyaabaha ugu wanaagsan lagu caafimaado walaayatayni alakhiiratayn min suurati albaqara labada aayadoodee baqara ugu dambeeya wqul huwa allahu axad wqul acuudu birabbi اlfalaq wqul acuudu birabbi اnnaas intaasaa lagu celcelinaya laakiin waxyaaba badan baa hadda la keenay dadka wax cilaajiya maalan qaarkood koronta isticmaalayaan takhaatiirtu haddee taa arrinkaa ma fiiriyeen inay sax tahay qofkii ma dhibbay u keensanaysaa waa in layska ilaaliyo dadka mucaalijiinta ah waxyaabaha la tajribeeyey ee saxiixada ee aan soo marnay hala isticmaalo laakiin qof gacantaada yuusan ku dhiman adigoon abiib ahayn ila waxaa laga yaabaa xididkaas aad gelinayso ilaan abiib ma tihid naas ma tihid maadan soo baran dhakhtar ma tihid meel khaldan inaad ka gelisaa dhici kara tah lagu akriyo maca nafahi iyadoo lagu tufayo hawo iyo candhuuf yaroo isla socota cala almasruuci qofkii la sharciyey ee la legday wa takriiru dalika arrinkaa in lagu celceliyo buu qofkii ku caafimaadi alaa maraatin saddex jeer faatixadii saddex aayatulkursi saddex aw akar ama wax ka badan wagayri dalika iyo waxa intaa ka soo harayo min alaayaati alqur'aaniya qur'aanka aayadihiisa ka mida qur-aanka o dhan baa lagu akhrin karaa suuradahoo dhan baa lagu akhrin karaa qofka jirana jinniga uu ku dhacay sheekhu wuxuu leeyahay lianna alqur'aana qur'aankii kullahu dhammaantiis fiihi dhexdiisa waxa ah shifaaun caafimaad baa ah limaa fi suduuri waxa laabta ku jira wa shifaaun sidoo kalena qur'aankii waa caafimaad weeyaan wahudaa qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa aayadihii qur soo maraynay weeyaan hanuun buu u yahay waxa laabta ku jira qur-aanka wuu saaraya ee qalbi xumo ah ee xaasidnimo ah ee shaydaan ah ee alla ka fogaansho ah qur-aanka qofka marka lagu aqriyo waxo dhan way ka baxayaan waraxmatu naxariis buu u yahayna lilmu'miniina kuwa alle subxaanahu wa tacaala rumeeyey qofkii marka haddii la ogaado jinni inuu ku dhacay intaasaa lagu akhrinayaa waa cilaaj saxiix oo jinniga lagu daweeyo iyo sidoo kale waxaa lagu akrin waa adciyatu ruqya iyo adciyadii soo aroortay ruqyadii aan ama saaxirkii lagula dagaalamayay aan soo marnay kamaa fi nawci thaani sida ku sugan nooca labaad min cilaaji sixri oo sixirka dawayntiisa ah faqrada waxaan soo marnay baa wajiin baan soo marnay walaa budda waa in la helaa buu yidhi fii hada alcilaaji cilaajkan jinniga marka la dawaynayo min amrayni laba shay in la helo weeyaan sheekha sidaasuu leeyahay qofka shaytaan saaraya qofka ka dawaynaya ama qofka la dawaynayo labadan shay in laga helo weeyaan alwal kan ugu horaysa wuxuu yidhi sheekhu min jihati اlmasruuci qofka jinniga uu ku dhacay waa in xaggiisa laga hela arrimaha soo socda biquwati nafsihi naftiisa inay markaa qawi tahay waan soo marnay oo uu yahay qof markaa ilaahay rumaysan oo tawxiidkiisuu adag yahay wa sidqi tawajuhihi ila اllahi subxaanahu wa tacaala iyo inuu run ka sheegayo alle subxaanahu watacaala ujeedsashadiisa uu ujeedsaday inuu ku qanacsan yahay qur-aankan lagu akhrinayo uusan u arkin markaa wax la akhrinayo waxba aanan taraynin watacawudi asaxiix iyo qofkaan haddaa qur-aanka lagu akhrinayo inuu alle subxaanahu watacaala magangalo magangalyo saxiixa inuu alle subxaanahu watacaala qur-aankii uu soo dejiyey uu allah subxaanahu watacaala ku magangalo u akhriyo qul acuudu birabbi اlfalq min shari ma khalaq wاtacawud asaxiix alladii qad tawaada'a calayhi اlqalb wاllisaan tacawudkaasoo markaa ay iswaafaqeen qalbigiisa iyo carabkiisa ay iswaafaqeen maalan markaad ilaahay magangelayso waa inuu qalbigaaga joogo weeyaan iyo carabkaaga isla socdaan qalbigaaga uu ka soo baxay qul acuudu birabbi اlfalaq rabbulfalaq baan magan gelayaa min shari الnaas min shari ma khalaq qul acuudu birabbi الnaas maliki الnaas ilaahi الnaas min shari اlwaswaasi اlkhannaas tacawud صaxiixa alladii qad tawaadaca calayhi اlqalb wاllisaan qofka jirantaa in laga helo weeyaan qalbigaaga qur-aanka inuu diyaar yahay inaad rumaysan tahay ilaahay inaad u jeedsatay tacawud صaxiixa ahna aada la timaado xirsixir saxiixa oo aad ilaahay markaa shayطaanka magangelayso qalbigaagii iyo lisaankaagiina ay iswaafaqsan yihiin almru aani midda labaad ee muhiimka ah oo dadka mucaalijiinta looga baahan yahay arinkaana dadka dadka daweynaya ee u bambaxay ee shaqo ka dhigtay inay dadka xanuunsan daweeyaan ilaahay ha ugu kaalmeeye eh iyagana waxaa laga doonaya arinkan min jihati almucaalij qofka wax dawaynaya laga rabaa an yakuuna kadalika awalan waa inuu qalbigiisa wanaagsan yahay oo qawi uu yahay arinkan uu samaynayana ee qofkan uu dawaynayo waa inuu allah subxaana wa tacaala dartiisa u dawaynayo ixsaan qofkan jiran uu samaynayo maaha lacag aad ka samaysid maaha dolar aad ka qaadatid ma aha dahab aad ka qaadatid dad waxaa jira adduunyadan laga helayaa dadka muslimiinta daweeya waxbana aanan weydiinin waxba weydiisanaynin lilaahi jala wacala qur-aankii uu arinaya cilaaj ugu samaynaya facalaa kulli xaal qofka mucaalijka an yakuuna kadalika waa inuu yahay mukhlis qalbigiisii adag yahay ilaahay dartii u samaynayo uuna yahay qof tacawudka tacwiidaadka uu samaynayo qalbigiisa iyo lisaankiisa inay waafaqsan yihiin faina silaaxa hubka wuxuu wax ku gooyaa bidaaribihi qofka garaacaya hubka wada xoogiisa ayuu wax ku qabtaa waan soo marnay soomaa waxaa la doonayaa qofkan qur-aanka akhrinaya inuu qawi yahay iimaankiisii qawi inuu yahay laakiin haddii kale hadduusan qawi ahan wuxuu noqonayaa qof xoog leh laakiin hub aanan wadanin ama qof daciifa ah, oo hub wato hubkiiba laakiin aan isticmaali karin sidaasuu noqonaya faina silaaxa silaaxii wuxuu wax ku tarayaa bidaaribihi bisababi daaribihi qofka garaacaya xooggiisa iyo awooddiisa udina sidoo kale haddii lagu aadaamana sheekhu wuxuu yidhi fii uduni lmasruuci qofka jinniga uu ku dhacay dhegtiisa in lagu aadaamana fa xasanun waa shay wanaagsan weeyaan maxaa yeelay lianna shayaana shayaankii yafiru min dalika aadaanka wuu ka cararaa in badan baan soo marnay shayaan iyo aadaan isku meel ma imanayaan salaada marka la aadaamo shayaan wuu cararaya isagoo dhuusaya xadiis saxiix baa ku soo aroray isagoo sii cararaya oo haddana muxuu u dhuusayaa bay leeyihiin culammadu sababtu u dhuusaya maxay tahay aadaankaas u maqlayo haddana diidan yahay dhegahuu isaga sii tirtirayaa bahal buu sii dayn sidoo kale waxaa sugan rasuulkeena sal allahu alay waslam inuu yidhi xadiidka jaabir uu warinayo waa xadiid saxiixa weeyaan ina shayطaana idaa samica الnidaa biالsalaa hadduu maqlo nidaha salaad markuu maqlo salaaduu la aadaamay dahaba xataa yakuuna makaana rawxaa meel rawxaa la dhahu tegayaayuu rasuulkeena sal alla alih wasalam rawxaa madiine waxay u jirtaa soddon iyo lix mayl bay u jirtaa soddon iyo lix mayl waa meel aada iyo aada u fog hadda soddon iyo lix mayl waxay u dhowaanaysaa waa meel fog weeyaan haddaan hadda ka xisaabno meeshaan joogno waa meel aada iyo aada u fog oo qofku wuxuu drive garayn karaa niyali wuxuu u soconaya waa meel saac loo socdo w soddon iyo lix mayl waxay u dhowdaa toddobaatan kilomitr bay u dhada ama lixdan kilomitr meel jirta weeyaan waa ilaa namaanga weeyaan iyo wax la mid a ama ka sokeeya ayib shayaankii marka waa sidaasoo waa lagu aadaami wain udina fii uduni اlmasruuci faxasanun lianna shayطaan yafiru min dalika shayطaan arrinkaa wuu ka cararaa oo aadaankuu nacayaa arrinkaana sheekhu wuxuu yidhi undur fatxa alxaqi اlmubiin fii cilaaji الsarci wالsixri wاlcayni iyo sidoo kale waxaad fiirisaa ku yidhi wاlbukhaariy kitaabkan eeg arrimahaas ayaa laga helayaa facalaa kulli xaal qofka jinniga uu ku dhacay intuusan ku dhicinna sidaasaa lagu daweynayaa in qofka waajibaadkii uu la yimaado markuu ku dhaco kadibna aayadaha qur'aanka ayaa la isticmaalayaa aadaankii baa la isticmaalayaa qofka la daweynayana waa in ilaahay la xasuusiyo oo qofka uu noqdo qof ilaahay ku xiran oo waajibaadkii la imaanaya qalbigiisii saafi uu yahay oo xoog uu leeyahay oo alle subxaanaه wa tacaalana ikhlaas uu la yimaado tacawudkaa saxiixana uu isticmaalo qofka daweynayana shuruudahaasa laga rabaa qof aanan salaad tukanaynin ama aanan ilaalinaynin salaadihii ama adkaartii aanan isku xijaabayn isku xirxirayn qof ma daweyn karo qofka waxaa la doonayaa in la fiiriyo qofkaad raacayso waxyaabaha uu la imaanayo waa inaad fiirisaa markaasaad ku daysan kartaa walaa tutic man aqfalna qalbahu can dikrina buu ilaaha yidhi ha raacin qof qalbigiisaba dikriga alle subxaana wa tacaala uu aafil ka yahay watabaca hawaahu hawadiisana raacay wa kaana amruhu furua amarkiisiina halaag uu yahay dadka taasaa laga fiidhiya qofka ma yahay min ahli dikri kuwa alle subxaana wa in badan xusa qofka hadduu salaadaha ku arkayn jamaacada ahlu dikri maaha watabaca hawaahu hawadiisa ma raaca eeg wa kaana amruhu furua amarkiisii halaag ma yahay qofka waxa weeyaan waad ka goosanaysaa laakiin hadduu yahay min ahli dikri hadduu yahay kuwa alle subxaana wa xusuusan oo hawadiisa aanan raacaynin xarigiisaad ku dhegaysaa jidkiisaad qabsanaysaa waad ku daysanaysaa hada wbiاllahi towfiiq sal اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alih وaصxaabihi aجmaعin